ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها allah marka uu ahaysiiyey nafsadda aadanaha ah wuxuu rabbigay u dhex iidaaciyey oo u dhex dhigay wax alla wixii nafsaddaa ay la falgeli lahayd oo dabaa'ica wuxuu rabbi dhex dhigay inay nafsaddu iyadu noqoto mid wax jeclaan karta jacayl buu dhex dhigay nacayb buu dhex dhigay nashaad iyo firfircooni buu dhex dhigay khayr ay qaabilaysaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhex dhigay wuxuu allah subxaana wa tacaala haddana uu nafsadda uu ku beeray iqdaamkii ay u lahaan lahayd shar inay ku dhacdo idan nafsaddu waa naf allah subxaana wa tacaala u abuuray waxay diyaar u tahay barnaamij walbaba ee nafsaddaa la geliyo inay aqbasho barnaamijku wuxuu noqon karaa barnaamij khayri ah wuxuu noqon karaa mid isagu shar ku salaysan wuxuu noqon karaa mid jannadii u sii dhoweeya wuxuu noqon karaa mid naarta geeya idan allah subxaanah wa tacaala waa isaga leh wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha rabbulcaalamiin wuxuu ku dhaartay nafsad iyo ahaysiinteeda la ahaysiiyey samaysankeeda rabbi uu sameeyey qaabsankeeda rabbi uu qaabeeyey isla markaana rabbialcaalamiin wuxuu ku ilhaamiyey nafsadda iyada ah fujuur inay la timaado iyo inay taqwo la timaado labadaba ka suurtagal mar hadday sidaa tahay idin qofka aadanaha ah waxaa marka habboon inuu u dheereeyo xagga iyo khayrka waxaa khasabay inuu ka gaabiyo xagga iyo sharta ilaan innagoo dhanba waxaanu nahay dad janno markaa raadinaya waxaanu dhammaanteen waanu raadinaynaa oo nin kastoo innaga naga mida uu raadinaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u weyddiistaa sujuudda marka uu ku jiro marka uu gacmaha xagga ee hawada ku lalayo marka uu ridanayo rabbi isku hor tuurayo hal shay un unbaa la weydiistaa jannadii idan jannada maxaa naga celin kara oo ay khasab tahay inaan ka reebtoonaano maxaa jannada inoo dhowayn kara oo ay khasab tahay marka inaan la nimaadno idan mowduucu marka waxa uu yahay ma aladii yakbaxuk maxaa ku celinaya saa darteed bay culimmada waxay tilmaamaan amaba ay leeyihiin xikamtuna ay tahay inta sharta aadan ku dhicin ka hor bal u tabaabushay si sidaad ugaga fogaan lahayd walwiqaayatu khayru min alcilaaji inaad wixii aad ka gaashaamatid oo albaabada aad ka xiratid sharta ayaa waxay ka wanaagsan tahay in sharta markay timaada kadib inaad dawadii aad raadin lahayd cudurku intuusan kugu dhicin ka hor baa laga tabaabushaystaa sidaadba kaga fogaan lahayd idan darsigan wuxuu ka hadlaya biidn subxaana wa tacaala ma aha marka macsiyada lagu dhaco maxaa la samaynaya qofka markuu dembiga uu ka dhaco muxuu samaynayaa maaha laakiin waxaannu ka hadlaynaa inta xumida aanay dhicin ka hor siduu qofku ugaga tabaabushaysan lahaa fariin u yeelan lahaa uu isu celin lahaa saad garan kartaanba gaariga fariin buu leeyahay celiya biyaha waa la duudaa marka ay fatahayaan dabka waa la demiyaa marka uu dhilayo shay walbaba wuxuu leeyahy wax lagu celiyo idan idisaanka maxaa marka u ah wuxuu tilmaamaya ibnuqayim aljawsiya raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahy qofka aadaanaha ah waxaa looga baahan yaha sabar sabarkuna waa mashaqo gaar ahaan marka laba arrimood qofka isugu tagaan falka kan isagu markaa xumida leh ee qofkan uu samaynayo haddii uu jiro quwatu daaci ila alficil wax kugu bixinaya kow namber labo kuu sahli kara haddana xumid inaad samaysid labadaa shay hadday isugu kaa tagaan in aad ka sabartid xumidii aad iyo aad bay u adagtay ilan sabarku marna waxaa lagu sabraa daacadaa lagu sabraa waxaa laga sabraa macsiyadaa laga sabraa idan in aad ka sabartid macsiyadii way adagta haddii laba arrimood isugu kaa tagaan oo ah shaygan inaad samaysid inay nafsadaaduba ay jeceshahay iyo inaad la timaadid inay kuu sahlan tahay waa meesha uu leeyahay lqayim raxmat ullaahi calayhim waxaa laga yaabaa qof dadka qaarkii inaan waxba u sahlanayn inay hawshaba aanay u sahlanayn ninbaa dabcigiisa wuxuu yahay inuusan sigaar cabin dabcigiisaa wuxuu yahay inuusan mukhadaraad aanu qaadan aad i bay ugu adagtahay xumida inuu samayo wayba ku adagtaha dabci ahaan idan qofka kan maadaama quwatu daaci ay ku yar tahay isla markaana suhuuladii shaygan inuu samayn lahaa ay ku yar tahay qofka isaga inuu shayganu ka sabro u sahlanta walidaalika bu wuxuu tilmaamaya hadalka isagoo siiwata fii ciddati saabiriin bu wuxuu leeyahay toddobada sabarkooda waa kaamil la yidhi waxaa ka mida oo ilaahi subxaana wa tacaala uu harayn doona maalinka yowma alqiyaamo yowma laa dilla ilaa dillu waxaa ka mida alimaam alcaadil maxay ninka kan waa imaam waa hogaamiye laba arrimood ba ilaahay subxaana wa tacaala gacantu u geliyey waa mida quwatu daaci ila alficli waa ay jirtaa oo dadku suu doon uu ka yeeli karaa nambar laba way u sahlan tahay wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu sahlay haddana arrinkaa markuu ka gaabiyo iska daayo oo aanu samaynin ajirkiisu aad iyo aad buu u weyn badan yahay saa darteed wuxuu mutaystay in allah subxana wa tacala carshigiisa uu ku hareeyo ninka dhallinyarada ah oo ilaahay subxaana wa tacaala shahwada uu ku beeray wuu ka duwan yahay qofka da'da ah ee shahwadiisu aad iyo aad aan u xoog badnayn idan ninka kani inuu nafsadiisa uu xakameeyo oo uu leyjaamiyo uu dib u soo dhufto oo uu yidhaahdo xumidan ma samaynaysa inuu yidhaahdo waa kamaalu sabr weeye maxaayee ninkan waxaa isugu tegey waa nin dhallinyaro ah shahwadiisu ay kulushahay idan quwatu daaci wa suhuulat alwuquuc fi lmacsiyana meesha way jirtaa inuu ku dhacana waa suurtagal idan nafsadiisu xakameeyey kaa wuxuu mutaysa marka in la yidhaahdo carshuraxmaan buu hoos harsanaya yowma alqiyaama nin ay u yeertay haweenay daato mansabin wajamaal iyadoo khalwo lagu jiro xumidu ay u sahlan tahay quwatu daci baa jira maxaa yaele lmara meesha yaal gabadhan quruxda badan xumida ugu yeeraysa nafsadiisuu xakameeyey wuxuu mutaysi inuu darajada marka u gaaro idan masaladu waxay tahay waxay ku xidhan tahay hadba waxaa qofka kan allah subxaana wa tacaala uu ku beeray dadku marka isku mid maaha qof baa waxaa laga yaaba quwatu daci meesha aanay jirin waa qof da'ah zinadaba uma sahlana shahwaba meesha ma jirto laga yaaba inay suurtagal taho maadaama xoolo uu leeyahay suu doono uu yeeli karo miduu doono uu wacan karo iyadoo taa min wejin ay tahay wejiga ajri buu ku wejiga kalena marka allah subxaana wa uu kula xisaabtamaya macnaha wey macnaha uu tilmaamayo ibnuulqayim aljuusiya raxmatullaahi calayh wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa nin salaatuleylka u sahlan yahay habeenkii oo dhan wuu taagan yahay qur-aan aqhriskaa u sahlan laakiin nadarat alxaraam marka la gaaro inuu ishiisa uu ka celiyo meelaha xaaraanta way ku adagtay laakiin salaatuleylka u sahla midba waxay u sahlan tahay inuu maantan aan qur-aan u aqriyo oo uu soomo waa nin khayr oo daaciya ah, laakiin mushkiladiisa carabkiisa ma kontarooli karo marka xan la gaaro marka namiime la gaaro marka been la gaaro marka dadka madaxa laysku gelina way u sahlanta idan dadku isku mid maaha ninna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududeeyey shayga ninna waa lagu adkeeyey dadku isku mid maaha walidaalika miaal buu keenayaa wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa buuri dadka qaarkii oo saalixiinta wax yar buu iska ilaalinaya waxma khamraa ku jira waa meesha annaga inooga dhegan tahay nambar baa ku jira kan baa ku jira afar baa laga soo sheegay saddex kun baa lagu sheegay baa intaa ku haynaa qofkan waxaa laga yaaba inuu iska ilaalinayo khinziir yar amau kuu soo gala uu iska ilaalinayo amau khamro yar meesha ay ku jirtaa laakiin waxaa laga yaaba inuusan iska ilaalin dad fara badanoo muslimiinoo walaalihii inuu meel u kaga dhaco waxaa lagayaba inuusan iska ilaalinin dadka xantooda iyo baan abuur inuu been ka sheego waxaa lagayaba inuusan iska ilaalinin wax alla wixii dunuuba ee waaweynayd laakiin waxa lagayaba maantana inuu ku dulmeeraysto waxaanan macno lahayn hadalka wuu sii waday wuxuu leeyahay ibnuqayim ajawsiya raxmatullaahi calayh waxaa dhacaysa buu yidhi sidii nin la sheega hadda ka hor haweeney buu ka sinaysanaya iyadoo zinadii uu fadhiyayba wuxuu leeyahay war wejigaaga dabal wejiga in la fiiriyaay waa xaaraam dembi weyn buuba ku jiraaye ah, niqaabuu leeyahay xumi lama fiirin kara wejige dembina uu ku jiraa buu waxaa la mida ah buu leeyahay ibnuqayim raxmat ullahi calayhi qoladii cabdullahi ibni cumar weyddiiyey oo yidhi waxay weyddiiyeen su'aalah ka waran bay yidhaahdeen dhiigga kaneecada bal xukunkan u baahana ma najaas baa dhiigga kaneecada ka waran markaasuu wuxuu yidhi bal dadkan arka waxay weyddiinayaan can dami lbacuud kaneeco dhiiggeedaay weyddiinayaan waxayna ku tageen oo ay dileen wiiluu nebiga sala allahu calay wasalam awgo u yahay shay weyn buu sameeyey ninka kan dembi weyn buu ku dhacay laakiin waxaa u muuqda waxaan macno lahayn buu marka ku mashquulsan yahay waxaa la mida buu yidhi ibnuqayim aljawsiya aneebay gu dhacda buu yidhi waxaa dhacday buu yidhi iyadoo ixraam aan ku jira buu yidhi oo xaj markaa lagu jiro ayaa niman reer miyi oo lagu yaqaan dadka inay dilaan oo isbaarooyin dhigtaan oo dadka ay laayaan oo xoolahooda ay furtaan lagu yaqaan baa iga soo horbaxay buu yidhi kadib ay waxay weydiiyeen su-aal waxay yidhaahdeen sheekhow bal ka waran qofka muxrimka ah ee xajka ku jira injirta ma dili karaa injir buu ka hadlayaa buu laakiin dad buu soo laayey dad buu xoolahooda soo dhufsaday dad buu soo billaqaystay oo muuqata idan marka waxaa laga yaabaa qofka bini aadamka ah inay meel uun yar ay kaga dhegta laakiin howlo waaweyn dhiigga dadka ay u sahlan tahay inuu dadka xoolahooda uu billiqaystay u sahlan tahay inuu dadka u xanto wax ka sheeg way u sahlan tahay laakiin waxaan macno lahayn innaga waana isku aragno waxaa laga yaabaa inuu ku soo waco uu ku yidhaahda sheekhow ka waran rootigaas nambarkaasaa laga sheegay ninka ku weydiinay sibration buu ku jira naagta ku weydiinay sibration bay ku jirtaa shan nambar buu leeyahay shan magac buu leeyahay uma muuqato intaa u muuqato waxay kaga dhegan tahay uun keliya hal shay idan waxay ka mid tahay mashaakilka dadka markaa lagu arkay hunaa marka qofka inuu xumidii nafsadiisa uu ka xakameeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha aad i aad ugu adag waxyaabaha aad i aad u adag bay ka mid tahay saa dartuu nebiga sal allah alay slm xadidkii abu hurayra wuxuu yidhi ilaahay markuu jannada uu abuuray ayaa jibriil baa lala hadloo la diro waxa laidhi jannadaa aad kadib markuu jannada aaday uu soo arkay wuxuu yidhi ilaahayow cizadaadii baan ku dhaartay qofkii maqla wuuba gelayaa yacnii qof aan dadkoo dhan ba ahlujanna noqon doonaa kadib baa ilaahay wuxuu ku xayndaabiyey wax alla wixii makaariha oo nafsaddu ay ku han lahayd kadib uu soo laabtay wuxuuhi yaa rab oo markii loo diray kadib buu yidhi yaa rab jannada markaan arkay waxaanba ka baqaba idcid in in la waayaa dad galaba kadib haddana naarta loo diray markaasuu yaa rab naarta markuu arkay wuxuu yidhi wa rabbi wa cizatik laa yasmacu biha axada fayadkhuluha faxafaha bishahawaati markaasuu yidhi yaa rasuulrasuulka waxaa hadlaya jibriil wuxuu yidhi ilahay qofkii arkaba qofkii jannada arka bimacnaa naarta arkaba wuu ka fogaanaya kadibba wax alla waxay nafsadu jeceshahay ilahi subxana watacala ku xayndaabiyey dib dan baa loo celiyey jibriil markaasuu yidhi waxaanba ka baqayaaba dadkoo dhanba inay naarta markaa ku shalwadaanoo wada galaan idan wax alla waxay nafsaddu ay jeceshahay oo xumi ah way sahlan tahay maxaa yeele waa waddadii naarta lagu mari lahaa lagu gaari lahaa wax alla waxay nafsaddu ay kohanaysana bimacnaa qofku wuxuu kohanaya waqti hore inuu soo tooso wuxuu kohanayaa inuu salaatuleyl uu tukado wuxuu kohanayaa qofkii markaa dembi ama khalad ka galaaya inuu noocan maa u jawaabo waxyaabo fara badan waxaa jira culays fara badana laakiin waa waddadii jannada lagu gaari lahaa sida markaa xadiidku marka uu tilmaamayo uu nebiga sala allahu caleh wasalam marka uu leeyahay idan mas'alada ah qofka inuu sabro sabarka waa la dhaliyaa midna ilaahay subxaana wa tacala isaga hiba u bixiya oo dadka siiya isaga ku deeqa midna waa la dhaliyaa waatuu nebiga sal alla wasalam uu leeyahy waman yatasabar yusabirhu allah qofsii qofkii isku daya inuu issabar siiyo allah subxaana wa tacaala baa gegsigaa ku beeraya rabbulcaalamiin baa marka u diyaarinaya idan waa arrin suurtagaloo markaa la gaari karo idan waxaa loo baahanyaa marka bacd alaxyaan wuxuu tilmaamayaa culimmadu ay tilmaamayaan in qofka uu ka sabro shaygii waxaa laga yaabaa shay weyn waxyaabaha qaarkii yaryar dunuubta teeda yaryar inay kuu sahlantaha laga yaabaa waxaa laga nin haddii loo keena rashwo yar laaluush yar inuu yihahdo warga igala tag waxaan ku saqajaami maayo laakiin wax weyn marka loo keeno oo intaasoo kunoo dollar marka inuu ku tagaa laga yaabo dadku isku mid maaha idan muqhriyaadkan bini aadamka hortaagan inuu ku sabraayo ama inuu ka sabro muqriyaadka ah wuxuu u baahan yahay wax lagu magacaabo kaabix xaqiiqiya oo ilaahay subxana wa tacala qofka uu ku beeray arag markii kacbi ibni maalik uu ka haray khaswadii tabuug ahayd ee sanadkii sagaalaad iyo xagga ay tabuug loo dhaqaaqay waqti aad iyo aad kolaala u ah oo aad iyo aad xilli bimacnaa aad iyo aad u kulol ah oo dadku runtii beerahooda ay u soo baxay nin walbana uu jeclaa inuu meeshii ka fadhiisto waa tanuu hare kadib waa tan allah subxaana wa uu ku soo rogay isagii labadii la socdaba in marka aan lala hadlin nebiga sal alla alay waslam uu ku soo rogay kontan maalmood in la gooyo kontan habeen lalama hadlin wuxuu yidhi aad bimacnaa situationkii igu adkaada buu yidhi dhulkii maaha dhulkii aan maaha dadkii dadkii aan maaha kii aad salaantid midkii aan salaamaba bimacnaa noo jawaabi maayo heerkaasaanu gaarna buu yidhi aakhirka waxaa dhacay buu yidhi nin nabtiya oo shaam ka yimid ayaa dadkuna ay ku yiqiineen inuu meelaha raashin uun keeno ayaa waxaa ninkiiba waxaan arkay isagoo dhambaal ii sida dhambaalkii uu ka keenay melik khasaan boqorka khasaan waa nin boqora oo dadka shucarada ah iyagoo gabbiya iyo dadka udabada ah ee suugaanta lagu yaqaan runtii ay u tartami jireen nin walba wuxuu ka fekeri jiray suu maalinu ninkaa ugu martiyo waa intaasu marka jaa'isa markaa uu soo qaataay warqaddii baa ii warqadda maxaa ku qoran yaa kacab waxaa inoo muuqata ama inoo soo baxday in saaxiibkaa uu ku gooyi walam yajcalka allaahu bidaari hawaanin meel dhul hawaan uu ka jiro oo liidasho iyo dayacnaan ay ka jirtana ilaahay kuma dhigin haddaba dhulka waa waasic innagana soo haleen waa meesha uu leeyahay kacb ibn maalik markii muqriyaadka ay ii muuqdeen markan wey marka qofka laga baahanya inuu farinka marka u qabto ilaahay subxaana wa tacaala waxaa markiiba ilaahay ii muujiyey buu leeyahay inay fidno isoo raasatay nin dadkao dhan ay gooyeen oo layidhi nalama hadli kartid yaan la salaamin yaan la soo booqanin ninka dadka ay isugu jeclaayeen ayaa ka soo horbaxay oo salaamu calaykum xitaa bishiimha u dhaqaajin markaase iyadoo xaaladda uu ku jiraa waxaa u imanaya dhambaal dhambaanleh innaga ku soo dhowaynayna wax kastaan kuu samaynaynaa markaasuu leeyahay hadday fidna isoo raasatay warqadii buu qaadaya markaasuu dabka qaba siinaya kadaa dawaaliig waxay marka culimmadu ay tilmaamayaan waxa ah inuu qofka intuusan xumida aanu ku dhicin baa waxaa loogaga baahan inu nafsadiisa u xakameeyo hadda haddii kacab ka waran uu marxabaysiin lahaa ka waran hadduu soo dhowayn lahaa ka waran meeshay la tegi lahayd ka waran ka waran haddii balaadka boqorka hadduu tegi lahaa waxay u badnaan lahaydba in noocan maa islaamka marka uu ka laabto walciyaadu bilah arrin markaa suurtagalna maahin fii xaqi saxaabati ridwan ullahi calayhim idan culimmadu marka waxay leeyihiin qofka inuu nafsadiisa uu xakameey intuusan xumida aanu ku dhicin ee uu fariinka uu qabto waxaa jira asbaab fara badan oo runtii keeni karta inuu dacfi uu soo galo maxaa keenaya in leejaanka iyo xakamaha inaga xakamayn kara xumida inaan ku dhacno maxaa dacfi u keeni kara nugeelka halkee buu ka soo geli karaa asbaab baa keeni kartay culimmadu yidhahdeen asbaabtaana waa asbaabaan isleeyahay innaga idna laga heli karo bal aantixna waa intaasoo midkeen marka ay ka muuqataay waxaa ka mid a ah mowduuca dacfu aliimaan sidaba iimaanka markuu daciif uu noqdo qofka wax kasta u sahlan saa darteed culimmadu waxay dhihi jireen alaaatun min calaami tuqa saddex arrimoodba waxay asteeyaan oo ay astaamo u yihiin alla ka cabsiga saddex arrimood haddii lagaa helo ogow alla kacsiga kugu dhan kow tarku shahwati almadmuumati maca alistimkaani minha shahwada markaad faraha kala baxdid adoo bimacnaa haddana awood u leh inaad saad doontaa ka yeeli kartid nin dhallinyaraad tahay xumid way kuu sahlan tahay laakiin adoo awooddaa leh oo xumidii samayn kara ayaa waxaa tidhi ilahay dartiima uga tegi number labo waalwafaa'u biاlصaalixaati maca nufuuri nafsi minha inaad acmaashii saalixaadka sideed ula timaadeen iyadoo nafsadaadu ay noocan maa si ugaga dirsan tahay waa waqti aadi aad u adag in salaatuleyl loo soo istaago waa waqti aadi aad u adag inuu qofka biyo qabow markaa uu ku weysaysto waa waqti aadi aad u adag markii lagu yidhaahda zaka bixi ama sadaqa bixi aad bay u adagta laakiin waxaad isku dayday iyadoo nafsadaadu ay diidan tahay ayaa nafsadda intaad xakamaysay oo aad dirqisay oo aad ku baartay gegsiya adkaysi baa waxaad tihi hawshan sameey waxay ka mid tahay arrinkaa wuxuu astaynaya alla ka cabsigaayo ta saddexaad waraddu alamaanaati ilaa ahliha maca alxaajati ilayha wixii dadka ay kugu ammaanaysteen adoo dadkii lahaa u celiya iyadoo iyadoo ay jirto baahi aad yaad u daran xaggaaga ah nin baa lacag kuu dhiibta lacagtaadaaba u baahan intaasoo kun baa lagugu ammaanaysa waad u baahanta waad celinaysaa iyadoo nafsadaada ay u baahanta waatan aan u iman doonno axaadiiii waxaa ka mid ahay ninkii uu yidhi yaa allah qoladii godka ku dhacay yaa allah dad baan shaqaalaysiiyey buu yidhi waan shaqaalaysiiyey kadibna xoolahoodii bay iga tageen xoolihii baan markaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qadaray inaan tarmiyo aan badiyo markay bateen kadib baan gacanta u geliyo inay qaata ninka markuu hadalka uu tilmaamayo shuraaxda waxay leeyihin baahi badan baa ka muuqatay lacagaha uu celinayay xoolaha uu celinayaan ula jeedaa xoolaha dadkooda u celinaya baahi badan baa marka runtii xaggiisa markaa jirtay wamaca dalika ilaahi subxana wa tacala kaga baqi marka uu diray sideedu u celiyey namber labo waxaa hoos u dhiga xakamaha inuu qofka nafsadiisa uu xakameeyo waxyaabaha aad iyo aad nugeylka ku keeni kara ama dacfiga ku keeni kara fariin inuu qabto waxaa ka mida isagoo jaahilkaha ah nusuusta nusuustan sharciga markuu jaahil qofka u yahay culuumtii islaamiga aanay u baxsanayn maxaa aayada maxaa xadiia maxaa xaaraama maxaa xalaala war waxaan halkay ku socdaan qofku markuusan fahamsanayn waa markay u sahlaanta xumidu marka inuu ku dhaco waana waxay culimmadu marka ay tilmaamaan maxaa yeel allah subxana wa tacala isaga yidhi innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa ilahay waxaa ka baqa uun marka addoommadiisa loo baxo dadka culummada ah waa meeshii ilahi ibnu jariir atabari markuu tilmaamay innamaa yakhaafu allaaha فيتقي عقابه بطاacatihi العuلamaaءu بqudratihi عalى maa يشhaaء min شhay culummada maxaa yeele ilahay subxana wa tacala maxay ugaga baqaan maxaa yeele waxay og yihiin ilaahay suu doono inuu wax ka yeeli karo qofkuu doono inuu ciqaabi karo mar haddii meesha ciqaab uu jiro mar haddii meesha xisaabo ay jirto ninka caalimkaa marka wuu haleelaya in allah inta ay aqoontaadu ay kor u kacsan tahana waxay u badan in allah subxaana wa marka ka baqday idan xakamahaagu iyo fariinkaaga iyo in xumireebahaaga ee ilaahay subxaana wa tacaala ku dhex dhiga waxaa laga yaabay marka inuu aad iyo aad u xoogaysto waxaa kaloo la mida ah, ee culimmadu ay tilmaamaan in nuqsaanu ay soo gasho nafsadaada sidaad u ilaalin lahayd maxaa yeele qofka bini aadamka saddex barnaamij baa ku furan barnaamij lagu magacaaba ah, khawaatir raxmaaniya min alraxmaan xagga allah waxaa kaaga imanaya waxbaa kaaga soo dhacaya khawaatir shaytaaniya min ashaytaan shaytaankana waxbaa kaaga imaanaya khawaair nafsaaniya min annafs nafsaddan waxbay marka kugu soo saddex barnaamij baa kugu furan barnaamijka allah subxaana wa tacala xaggiisa ka imanaya khayr waxaan ahayn kuuma wado barnaamijka xagga shaydaanka kaaga imanaya waxaan sharayn kuuma wado barnaamijka nafsadda kaaga imanaya labadaba wax suurtagal ila nafsaddu fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha haddii la yidhi waxaa laga yaaba barnaamij khayra inay nafsadda kuu wado mid shara inay kuu wadana waa suurtagal idan saddexdaa xaalood marka haddii dacfi uu soo galo markiiba qofkii si sahlan uu runtii u dacayaysnaado khawaatirtii shaydaaniga ahayd waxaa suurtagala markiiba inuu simbirxada khatarteeda marka leedahay alla ka cabsiga hadduu yaraado iyadana waxay ka mid tahay masaa'isha keeni karta qofka xumida marka inuusan ka istaagin walaakin nebiyulahi yuusuf calayhi salaam maxaa badbaadiyey macaad allah ilaahay subxaana wa tacaala baa magan galay alla kacabsi baa ku beernaa inta alla kacabsiga uu jirana allah subxaana wa tacaala qofka wuxuu u sahlayaa dariiqadii iyo weygii iyo habkii uu kaga fogaan lahaa xumida waana toddobadii haddaannu soo tilmaanay masaa'isheeda oo soo tilmaanay haddaba dadku isku mid maaha ninka markuu xumida uu ka dheeraanayo dadku isku mid maaha mid bay alla ka cabsi ka tahay mid bay waxay ka tahay yaan lagaa sheegin mid bay waxay ka tahay fadiixa ka baq mid waa waxay ka tahay ceeb ha ku dhicin mid ba waxay ka tahay dadkaa kuu jeeda dadku isku mid maaha nin walbaba waxbaa celiya walidaalika culimadu waxay dhihi jireen waxaa laga yaabaa الراجع الاجتماعي والزاجر الاجتماعي قد يكون أشد من الوازع الديني laga yaaba adoo ka baqay dadka maxay ku dhihi doonaan maxaa lagaa sheegi doonaa inaad kaga fogaatid xumida taana ay ka xoog badan taha wax kale arag aan u baxno marka biidn illahi subxana wa tacala kawaabixda waxaa ka mid a biidn illahi subxana wa tacala biikhtilaafiha meesheeda lagu tegi doonnaa way kala duwan yihiin waxaa la mid a marka dadku marka isku mid maha iyadoo saa ay tahay qaybtaan u iman doonno haddana dadku isku mid qof baa wuxuu allah subxaana wa tacaala uu ku beeray in markuu caroodo uu xanaaqo inuu nafsadiisa markaa hanan karo dad isku mid maaha ninna waxaa laga yaaba nafsadiisa markaa inuu markaa uu runtii uu tuurto xargaha xargaha uu gooso wuxuu doono marka uu qaso allah subxana wa tacala si gaar u ammaanay wuxuu yidhi jannada wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum wjanatin carduha asamaawaat walardu ciddat lilmuttaqiin ilahay si gaara wuxuu u sheegay aladiina yunfiquuna fi asaraa'i waaddaraa waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can الnaasi wallah yuxibu اlmuxsiniin kuwa caradooda caburiya ee qarya dadkana iska cafiya ilahay haddaba dadka muxsiniinta samafalayaasha ayuu jecel yahay waxaa la sheegaa in cali bn xusayn cali bn xusayn zayn alcaabidiin gabar baa u shaqayn jirtay ama jaariyad buu lahaa addoon buu lahaa weysadii marka saa ugu shubaysay isagoo weysaysanaya kadib killigii weysadii ay ka shubaysaa ka farda wejigu kaga dhacay wuu dhaawacay cali ibn baa dhaawac soo gaaray dabcan waxaa istiri waxaa la gaaray wakhtigii markaa lagu ciqaabi laha kadib markuu madaxa saa u soo taagay bay waxay tiri walkaadimiina alhayda ilaahay wuxuu ammaanay qolada caradooda qariya markaasuu kadamtu haydii waan haddaba waan qariyey haddana mar kale markaasi haddana waxay u raacaysaa walcaafiyiina can innaasi kuwa ilaahay subxana wa tacala iska cafiyey wuxuu yidhi cafawtu cankii waan ku cafiyey haddana waxay u raacaysaa wallah yuxibu almuxsiniin markaasuu waa baan ku xoreeya dhaqaaq idan qofka mu'minka ah waxaa jira nooc fi'a min albashar oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beeray haadihi almaziya oo ah inuu qofka isxakamayn karo markuu aad yaad u carooda dadka qaarkiina isku mid maaha saa darteed garan kartaanba nebiga sala allahu caleh wasalam xadiid wuxuu leeyahy man kadama haydan wahuwa yastatiicu an yunafidah dacaahu allah yowma alqiyaamati cala ru'uusi alkhalaa'iqi xata yukhayirahu min ayi alxuuri sha qofkii caburya amaba qariic caradiisa isagoo awood u leh inuu fuliyo yowma alqiyaama taagnida maalinteeda marka la gaaro khalaa'iqdiioo meeshaa dhooban oo meesha jooga ilaahay subxaana wa tacala intuu meesha ugu yeeraayo waxaa leeyahay xuuracaynta midaad doontid ka dooro marba haddiiba aad gaartay masiyada ah heerka ah inaad caradaada aad qarin kartid haddaba allah subxana wa tacala taasuu marka kugu abaalmariyey waana masale meesha marka loo baahan yahay in markaa dadku ay fahmaan walidaalika in carada la qariya wax sahlan maa waad arkaysaan maanta dadkan westernka waxaa la baraa qofka angr management siduu u maarayn lahaa caradiisa laakiin diintu way noo sheegtay nebiga sala allahu alay wasalam markuu ka hadlayey sida ugu sahlan buu noo sheegay wuxuu yidhi waxaa la sheegay kow waxaana la baray fadliga uu leeyahay qofka carada qarya waatan aayaddu hadda ay sheegtay xadiidkana uu sheegay nambar labo waxaa kaloo haddana la tilmaamay wax alla wixii cara ku gaarsiin lahaa ka fogo buu nebiga sala allahu alay wasalam uu yidhi walaalika xadiidka markuu yidhi markii abudar intuu nebiga sala allahu calayh wasalam u yimi yidhi awsin yaa rasuul allah ii dardaaran laa taqdab laa taqdab laa taqdab marka la yidhi ibnu rajab wuxuu yidhi laba arrimood buu xadiidku ixtimaali karaa laba arrimood baa suurtagal in la leeyahay warniyo waxaad la timaada akhlaaqda wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee degganaanta leh ee dulqaadka leh ee is leh ee dadka isku wadi kara la imow arrinkaa marka wuxuu kuu suurtagelinaya inaan cara aanay kaa dhicin waxaa kaloo suurtagala buu in loola jeedo in wax alla wixii cadho keeni lahaa ka fogow cadhada maxaa keeni kara ilan cadhada intaana imanin ka hor qofku intuusan cadhoonin bal horta albaabkeeda xer si ay marka ugaga fogaatid diintu waxayna bartoo kale sida loo maaraya waxaa ka mida qofku markuu cadhoodo inuu acudu billahi min ashaytaan rajiim uu yidhaahdo xadiidkii sulaymaan markii nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu tilmaamaya ama xadiidka uu tilmaamaya laba nin baa nebiga sal alla alay wasalam meesha fadhiya bay is afdhaafeen oo iscaayeen markaasaa midbaa intuu isbedelay wejigiisu isbedelay buu nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waxaan ogahay ninkaa kelimad hadduu yidhaahdo cadhadu ay ka tegi lahayd markaasaa loo sheegay acudu billahi min shaytan rajiim leeyahay waxaa la mid a xaaladaha anger managementg waxaa ka mida qofka suu u maaran lahaa cadhada inuu aamuso markuu carayo qofku markuu xanaaqo inuu aamuso ayaa wanaagsan maxaa waxa laga yaabaa marka qaarkii inay kelimada kusoo soo dhaafaan ninkay naagta markay isqabtaanba waa asbaabta keenta inuu alaaqa markiiba u dhaco waa asbaabta keenta laba ruuxoo walaalo ah runtii hadalla la isku qariyo ayaa jira dabci la ysku qariyo ayaa jira in waxaa laga yaaba qofka wax alla wuxuu hayey inuu markaa uu soo tufo maxaa yeelay wuxuu ka tegey mowqifka walidaalika nebiga sal alla alay wasalam xadiidku wuxuu ku leeyahy ibnu cabbaas marka uu wariyey alimaam axmed bin xambal iyo ay wariyeen uh, albukhaarina fi aladab almufrad sheekh naasirna uu leeyahy waa saxiix wuxuu leeyay nebiga sal alla alay wasalam callimuu wayasiruu walaa tucasiruu waidaa adibta faskut waidaa adibta faskut waidaa adibta faskut warni haddaad carootid aamus aamusku marka waa muhiim intuu qofku aamusan yahay carada wuu xakamayn karaa waxaa kaloo diintu ay noo tilmaantay anger management siduu qofka carada u maarayn lahaa xaaladaad ku sugantaha horta bedel qofka waxaa laga yaabaa haddii uu taagan yahaan ha fariisto buu nabiga sal lla alay uu leeyahay haddii cadhadu ay ka tagto waa ka haddii kalena ha sandeecsado oo dhabardhabar ah ha isku tuuro ama sariirtiisa ha seexdo waxay kaloo diintu ay tilmaanto qofku inuu weysaystana waa la tilmaam wamaa ilaa dalika min alumuur iyo anger managementg waxaa ka mid ah, cadhada suu qofku u maarayn lahaa inuu ogaado maxaa ka ratimi kara ninkan islaantu ay ku dhegtoo leedahay hadda dalqadda meesha soo dhig hadduusan cadhadiisa markiiba aanu qarin aanu noocan maa iyadii howlo kale intuusan ku furin albaabka si tartiib ogaga ah bixin maxaa nataa'ijta ka iman karta waa maxay inay labada ruux ay kala tagaan kadibna meesha dayac u yimaado wahaakadaa dawaale waxay culimmadu ay leeyihin marka qofka xaaladdaasoo kale markay ku timaado hadduu mu'min yahay waa inuu aayad ama xadiid maskaxdiisa ku soo dhacdo uu xusuusto xadiid waxaa la sheegaa fii xilyati alawliyaa la weheshan karo sheekh naasirna daciif uu ku tilmaamay baa waxaa la sheegaa mucaawiya ayaa waxaa la sheegaa shaqaalihii buu laba bilood mishaarka u diiday laba bil markuu mishaarka u diidu yidhi waxba idin siin maayo ayaa abuu muslim intuu yimid wuxuu yidhi war mucaawiya xoolahan aad haysid xoolahaaga maaha oo ilahi subxana wa tacaala adiga waa lagu dhiiba un keliya wasiid baad tahay xoolaha adigana ma lihi aabbaha ma laha hooyada ma laha war dadka mishaarkooda ha ka xanibinoo sii hadalkaa markuu yidhi kadib dabcan waxaa la sheegaa in uu mucaawiya intuu dib u laabtay kadibna uu soo mayrtay kadibna uu dib u soo baxay markaasuu wuxuu yidhi alghadabu min الshayطaani wالshayطaanu min الnaari wاlmaau yuطfiu الnaar faإida غadiba axadukum falyaqtasil caradu sideedaba shaydaan bay ka timi shayddaanna markiisaba naar baa laga abuuray biyuhuna waxay demiyaan dabkay demiyaan midkiin hadduu carooda ha mayrto xadiidka inkastoo dacfi la geliyey haddana waxay culimmadu tilmaameen shawaahid kale ayay markaa markaa u keenaan waxaa laga mida qofki inuu aayad marka u xusuusto aayad min aayaati illahi jala wacala cara markay timaado walidaalika nin ziyaad markii nin khawaarijta ka midoo gacanta uu ku dhigay wuxuu rabay inuu dilo kadib ninkii baa baxsaday markuu baxsado ba walaalkii intuu qabto wuxuu yidhi kaale walaalkaa wuu baxsaday adaanku dilaya ama walaalkaa ii keen markaasuu yidhi ka waran haddaan kuu keeno dhambaal ka socda amiir almu'miniin bay sii daynay markaasuu yidhi haa haddaba waxaan kuu keenaya mid allah subxaana wa tacala xaggiisa ka yimi oo maxay dhambaalku muxuu yahay am lam yunabba bima fii suxfi muusa wa ibraahiima aladii wafa anlaa taziru waasiratun wisra ukhra anigu dembiga ma gelin buuri walaalkay baa galay allah subxaana wa tacala wuxuu leey naf dembawday naf kale yacni naf aan dembi lahayn mid dembi gasha dembigeeda ma xambaarta buuri allah subxana wa tacala idan ninkaa maxaa celiyey aayaddaa markuu maqlay idan carada markay timaado xusuuso aayaadka ilaahay waxayna ka mid tahay angarmaanajmanta waxaa laga yaabaa waxaa kaloo qofka celin kara aadaabtiisa hadduu akhlaaq uu leeyahy akhlaaqdu waa nooc ka mida ah ee qofka runtii xakamayn kara waa xaaki waa shay qofka xakamayn karo kaabixa walidaalika waxaa la mida ah, markuu leeyahay ibnu mascuud nabiga sal alla alay slm baan la tukaday buu yidhi kadib uu salaadda nagu dheereeyey buu yidhi laakiin laqad hamamtu biamri suu waxaase igu soo dhacay buu arrin xun baan ku fakeray laakiin wuxuu yidhi salaaddiidu waa iska dhammaystay asindi oo fasiraya wuxuu yidhi arrinkaa uu sheegayo waxaa laga yaabay inuu rabay inuu iska fariisto salaaddii ilaba ku dheeraatay ama inuu isaga dhaqaaqo meel kale iska aado idan ibnu mascuud inuu salaadda nebiga sala allahu calayh wasalam uu la sii wado iyadoo salaaddu ay ku dheer tahay oo aad aad ugu dheeraatay arrinkaa wuxuu muujinayaa aadaabtiisa idan aadaabtu ama akhlaaqda qofka uu leeyahay aadaabta uu leeyahay waxay ka celin karaan xumiday ka celin karaan dadkuna marka isku mid maaha min annaasi man walidalika waa meesha uu leeyahay bacd culamaء ay leeyihiin sida alimaam الnawowi waxaa loo baahan yahay alta'adub maca alculama wa maca alkibaar dadka waaweyn iyo dadka culammadaba in sidaasoo kale aadaabtooda marka aana loo dhaafin waxaa la mida ah, in qofku inuu noqdo waqaaf cinda kitaab illahi jala wacala oo mawduucii hadda aan dhammaystirayna ah bimacnaa in allah subxaana wa tacaala marka la xusuusiyo la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala baa yidhi oo aayad baa sidaa tilmaanta qofku inuu maqli karo walidaalika markii ibnu cumar radi allahu canhu ardaah cabdullahi ibni cumar ayad xadiid buu aqriyay laa tamnacu imaa allahi masaajid allah war haweenka masaajidyaana loo diidin meesha marka waxaa fadhiya cabdullahi ibni cumar ibni cumar baa laga soo wariyey marka eh, qaal wiil uu dhalay cabdullahi ibni cumar baa intuu hadla wuxuu yidhi sii daymayna buu yidhi waa ilaa waxay la iman doonaan fasaad markaasuu yidhi war waxaan ku leeyahay hadalkaan ku leeyahay dhegaysa buu yidhi waxaan ku leeyahay allah subxana rasuulkaa yidhi adna waxaa leedahay caqligiigan ka hadlaya wixii la mid idan qofka mu'minka ah markii waxaa xakamayn kara aayaadka ilaahay idan in aan xumi aan ka dheeraada waxay ku xihan tahay hadba sida allah subxaana watacaala iyo manhajkiisa aanu la falgalo qisadii fuday ibni ciyaad habkii ilaahay subxaana wa tacala iltizaamka uu runtii markuu ku soo duwayay maxay ahayd waxaa la sheegaa alfudayl ibni ciyaad nin wuxuu ahaa runtii shufto ah oo dadka isbaarada u dhigta inta u dhexaysa abyori khamis meesha lagu magacaabo iyo sirkhasma inta u magacaabo isagaa lagu yiqiin isbaaraa u tiil qofkii meesha marana wuu hor istaagi jiray waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ah. wuxuu jeclaaday gabar buu jeclaaday baa la sheegaa isagoo isleh bal gidaarka gurigeeda markaa tasalluqso oo fano oo meesha gal isagoo isleh ayuu wuxuu maqlay nin qaariyo ah, aqrinaya alam ya'ni aladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah dadka mu'miniinta ah miyaanay miyaan la gaarin waqtigii quluubtooda ay u nuglaan lahayd allah subxaanah wa tacala xuskiisa markaasuu yidhi faqad aana yaa rab rabbi waa la soo gaaray kadib wuxuu meel buu iska aaday meel buu fadhiistay haddana wuxuu maqlay dad musaafiriina meel fadhiya oo leh ma haddaan dhaqaaqnaa mase subaxii baan dhaqaaqnaa qaarna ay leeyihiin maya haddaanu iska seexanna waa intaasoo fudayl baa waddada taagan hadduu naga soo harbaxo nin shufta ah waa intaasoo na furtaa oo na dilaaye iyagoo ka baqay markuu maqlay waa marka uu leeyahay yaa rab tubtu ilayka allah subxaana wa tacaala ilah wadaan kuu toobakeena waxayna sheegaan culamaa fi taariikh inuu xaramka intuu iska degay uu la daris noqday ilaa an tuwafii ilaa uu ka dhintay ilan qofka muuminka ah, ayaddu markuu maqlo waxyaabaha waxay ka mid tahay kaabixa ama xumireebada waxa xumida qofka ka reebi kara isagoo aayaadka ilaahay subxaana allah subxana wa tacala aayaadkiisa markaa dhadhansada huna waxaa la mida qofka warac inuu qof xalaal miirada uu noqdo xalaal miirad inuu noqdo war waxaan maxaa ilaahi subxana wa tacala kuu dhowayn kara miaalkeedu wuxuu noqonaya markii zaynab binti jaxsh xadiiat markay dhacday caaisha been abuurka laga sameeyey nebiga sal isuu waraysan jiray zaynab war ka waran caaisha maxaad ka ogeyd markaasi waxay dhihi jirtay axmii samcii wa basari yaa rasuul allah anugu afkayga iyo dhegahayga waan ka adkahay ma hadlayo waxay culimmadu marka ay leeyihiin ama caaisha ay leedahay radi allahu canha wa ardaaha kaanat min adaraa'ir waxay ahayd haweeney la ila qabo waadna garan kartaa haweenka marka la isla qabo mid midda kale u joojisa markaa ma laha hadday wanaagsan tahana xumi bay ka sheegaysaa haddaanay xumaynna xumi bay marka u samaynaysaa laakiin zaynab waraceedii wuxuu gaarsiiyey in iyadoo waxay doonto samayn karta waxay doontana caaisha ka sheegi karta mar haddii labadooda la isla qabo ayay ilaahay subxana watacala intay kaga baqdayba waxay tidhi yaa rasuul allah waxaan khayr ahayn markaa kuba idan waxay ka mid tahay kawaabixda ee waxyaabaha markaa xumida celiya biidn illahi subxana watacala waxaa la mid a in alkhawfu min alaakhira in ilaahay subxaana watacaala laga boqo oo yowma alqiyaama kaa dambaysa lais yidhaahdo oo qofku inuu isweydiiyu yidhahdo war waxaa kan intaada adiga aadan samayn maxaa ka dambayn kara waxaa ka dambayn kara yowma alqiyama allah subxana wa tacala ku weydiinaya iyo as'ilo kaloo ama masale markaa la mid idan kawaabixda waxaa ka mida ama qofka waxa xumida ka celin kara inuu ilaahay ka boqo marka dadka aad la joogtid iyo markaad ka maqan tahaba labada xaaloodba inay isugu kaa mid noqdaan ilaan haddii aad kaligaa tahay allah subxaana wa tacaala baa ku muraaqabaynaya alaa inahum yafnuuna suduurahum yastakfuu minhu alaa xiina yastaksuuna iyaabahum yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun xaaladda qofka uu ku dadan yaha bustaha ee uu guriga uu fadhiyo albaabadu ay u xiran yihiin waxaa jira rabbulcaalamiin qofka mutaalacaynaya waxay ka mid tahay xaaladahaas xaaladaha loo baahan yahay ee qofka inay kaa bix marka u noqdaan idan intaa waa inta aan tilmaami karno maxaa qofka xumida markaa ka celin kara lakiin dadku isku mid maaha mid baa alkhawfu min alaakhira aakharaa ku taagan nina allah ka cabsigu waxa u samaynaya sida ninkii saddexdii nin ee godka ku dhacay baa wuxuu yidhi yaa allah nin walba markii la yidhi war meeshan waxaad kaga bixi kartaan oo keliya iyadoo mid walbaba uu ku tawasulo oo ilaahi subxaana wa tacaala ugu dhowaado camal khayra maalin uu qabtay mid baa wuxuu idhi allah gabadhiina adaartay baa jirtay oo dadka aad iyo aad aan ugu jeclaa wax badan baan isku dayey inaan wax ka hela laakiin way isu kay diiday waxaa dhacday mar baa abaaroo ay timid buu leeyay kadibay aniga iisoo mi raasatay aniga isoo raasatay oo iisoo raashin raasatay dabcan qofka kan mar waa qof baahan oo eh, runtii gaajo ay ah hayso sidii doonaa laga yeeli karaa markaan is yidhi xumida samee bay ila hadasha waxay tii laa tafudi alkhaatima ila bixaqi war arrinka kan waddo aan daw ahayn xaq ahayn ha u marin kadib baa yaa allah anoo samayn kara awood u leh xumidu ay ii sahlan tahay baan arrinkaa kaa leexda buu leeyahay anoo adiga kaa baqa yaa rabbi alcaalamiin idan qofka marka alkhawfu min alaakhira qofka markay aakhira u muuqato ama alkhawfu min allah allah subxaana wa tacala marka laga baqayo waa mar keliya qofka xumida uu ka dheeraan kara biidn illahi subxana wa tacala waana arrin markaa meesheeda leh amdilada waxaa la mida ah, xumida waxaa qofka ka celin kara oo zinada ka celin kara oo shahwadiisa inuu qofka uu dabakac waxaa ka celin kara nebiga sal l sl wuxuu noo sheegay asowm soom baa lenoo sheegay ninka dhallinyarada ah haddii allah kacabsigii wuxuu ka celin waaye zino inuu ku dhaco haddii allah kacabsi oo noocan khowfka u muuqan waayo bal ha soomo waxaynu culimmadu isku waafaqeen inta qofka uu soomayo marba haddii xadiid uu leeyahay wuxuu runtii soonku wuxuu xiraa marinada marinada wuxuu maraa oo shaydaanka waswaaska uu soo marayo marinada dhiigga ayuu xiraya wuxuu ka xiraya shaydaanka waswaas marka inuu soo maro ootuu nebiga sal ly slm kula teliy ninka dhallinyarada ah ama shabaabka uu kula teliy yidhi watasawajuu qofkii aan guur awoodinna ha soomo buu yidhi nabiga sal ly slm fa inna lahu wijaa kaasaa gaashaan ah, u buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh idan soonku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka xakamayn kara ayuu ka mid yahay oo ka celin kara shahwada ka celin kara ninka dhallinyarada ah wa ninka dhallinyarada ah alaqal aqal waxaa laga yaaba qofka alla ka cabsiga meesha inuusan jirin waa suurtagal waxaa laga yaabaa inuusan soomin waa suurtagal laakiin waxaa jira qualities looga baahay ninka dhallinyarada ah inuu ninka nin raga uu noqdo oo uu dareemo oo uu u damqado cirdigiisa u damqado oo u damqado cirdiga reerkiisa u damqado oo u damqado habareertii u damqado oo walaashii u damqado oo hooyada u damqado waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka xumida ka celin kara xadiidkii abu umaama uu warinayay oo axmed bin xambal uu soo saaray sheekh naasin xasan uu ku tilmaamay oo aad garanaysaa ninka dhallinyara nebiga sal ly slm inta u yimid yaa rasuul allah idan lii ii ogolow inaan zinaysto nebiga sal alla alih wasalam ninkii xiwaar buu la sameeyey wadahadal buu la sameyey wallahadle wuxuu yidhi ruuxanaa samaynaysid ma u ogolaan lahayd in walaashaa lagu sameeyo markaasu yaa rasuul allah laa cid u ogolaanaysa malaha nin walaashii u ogolaanaya ma laha bal ka waran habareertaa maya ka waran hooyadaa maya wuxuu u tiriyey nebiga sal l slm xarintii u tiriyey kadib buu yidhi haddaba ogow adna gabadhan aad xumida ka raadinaysid dad uunba waxaa u tahay sida aadan adiga raalli ugaga ahayn bay iyaguna raalli ugaga noqonayn idan ninkan maxaa celiyey waxaa celiyey alshahaama waruduula raganimadiisa iyo dareenka uu leeyahay ixsaaska uu leyahay xumida ka celiy idan haddii alla kacabsi wax nugu tari waayo oo soonkii wax nugu tari waayo calaqal calaqal qofku inuu dareemo dad baa adigana kaa dambeeya middan maanta xumida aad ka raadinaysid ogow inay jiraan kuwo adiga kula dhashay ogow inay jiraan kuwo adiga ku dhalay ogow inay jiraan habarir inay jirto eedda inay jirto sidaadan raalli uga noqonayn in kuwa xumi lala doonto kuwa kana faraha ka qaado xumi hala raadsanin waana macnaha meesha aan rabna inaan markaa tilmaano wahaakada iyo amilada markaa tirada badan waxaa laga yaabaa qofka inuusan intaaba aanay u muuqan laakiin uu ka boqa maxay cudur inuu ku dhaco allah subxana wa tacala waa zinadan faaftay waxaa loo soo dejiyey amraad cudur aan dawaba lahayn aydis dawo ma laha cuduro kale oo soo socdana way jiraan maxaa yeel xadiid baa wuxuu tilmaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala baa idinku salidi doona cuduro aydan daawo u heli doonin xadiidku jamc buu ka tilmaamay jamc buu tilmaamay waxaynu culimmada tilmaamayaan casmic scienceska icjaaska wuxuu tilmaamayaa cudurkan aidiska inuu noqon doono kan ugu sahlan bimuruuri zaman waxaa soo socda mid aad i aad uga daran qofka inuu ka baqo wuxuu ka baqi karaa amuu cudurkugu dhacaa dad fara badan baa wax xumida kaga leexdaan ma aha oon keliya alla ka cabsi maaha maaha shahaamadii aanu tilmaamayna maaha maaha tababar uu la yimid amaba dadaal uu la yimid sida soon iyo wixii la mida maaha laakiin wuxuu kaga baqayaa ami markaa noocan ma meel kale aad ka dhacdaa oo cudur markaa uu kugu dhaca waxaa la sheegaa haweeney baa gabar baa u shaqayn jirtay kadib odayga guriga gabadhi ka dhammaan waayey gabadhii marka waxay bilowday markii wax loo diraba inay soo taagto ilaan waxay noqdeen haadii sayida wahaadii sayida ilaan odayga xidhiir la leedahay marka wax u waxay leedahay maya macnumacna waa filibiiniyad bay ahayd waddamada khaliijka laga sheegaa kadib islaantii marka waxay dareentay sheekadu inaanay caadi ahayn oo gabadhan filibiiniyadda ah inay odayga xidhiir la leedahay odayga safar markuu galay kadib ba waxay samaysay tigirkeeda u jartay way tarxiishay waxay ka dejisay xaggaa iyo meesha ka timid oday markuu soo laabtay bay u sheegto waxay tidhi wuu weydiiye wuxuu yidhi awa gabadhii gabadhii waan tarxiilay bay tihi maxaa dhacay aidis bay qabtay wy oday markii la yidhi aidis bay qabtay wuxuu is yidhi intaasaad xiriir la lahayd adna aidis baad qabtaa baqdin fara badan bay runtii ku noqotay muxuu sameeya marka maalin buu soo toosaa wiilashiisu madaxa ka dhunkadaa gabdhihii madaxa ka dhunkada wuu macsalaameeyaa masaajidku ka dhammaan waayo oday markii labaatan kiilo ay ka dhacdo mar hore iska rid laga waaye markay ka dhacda kadib oo ay yaabtay bay waxay tihi waraan kuu sheego gabadhii xaaladdeedu sidaasa ahayd anaa tarxiilay waxaana u tarxiilay wax kalama waxaan ogaaday labadiin xiriir ka dhexeeyaan maalinkaasu marka toobafe ilaahay subxana wa tacala intuu u laabtay wax alla wixii kaarra uu qarin jiray iyo siiradii dheereed iyo hawshii ka dhexaysana meeshuu markaas ku sheegay idan waxaan ka wadaa ninka kan maxaa ka celiya waxaa ka celiya alkhawf min almarad ha cudur yuusan kugu dhicin dadka qaarkiiba waxay ka baqaan ama cudur kugu dhacaa alaqal kaa xitaa waa kaabix kaa xitaa wuxuu noqon karaa mid xumaanta kaa celin kara biidn illahi subxana wa tacala waxaa la mida ah, culimmadu marka ay tilmaamaan adraar fara badan bay keeni kartaa macaasida adraarta ay keeni karta waxaa ka mid ah qofku inuu fahmo yaa nebiyulaahi aadam jannada ka soo saaray maxaa ka soo saaray xawaa jannada maxaa allah subxaana wa tacala maxaa halaagay maxay ku halaagsameen ummadihii naga horeeyey intuba waa macaasi macaasidu marka waxay yeelan kartaa fii hadihi aariiqa wamaa ila dalik idan waad arkaysaa qofka dadka qaarkii yanii inuusan isweydiin intuusan zinada aanu gelin isma weydiin ninka dhallinyarada laakiin markii uur uu yimaado buu ku soo wacay wuxuu ku wareersan yahay saddex arrimood ma fadeexaad u bambaxdaay ma waxaad tidhaahdaa eh, noocan waxbaa jira mise ilmahaad soo tuurtaa mise waxaad ka yeeshaa waa iska guursataa saddex arrimoodbu marka dhex idan kow intaadan waxaan aadan gelin ogow in zinadan aad ku dhacaysa inay keeni karto inay keeni karto inaad fadeexoodid zinadan inay keeni karto naf inaad dishid ilan ilmaa meesha imanaya ilmaa imanaya meesha zinada inay keeni karto inaad kaararkaaga aad gubtid qofku inuu isweydiiyey idan arrimahaasoo dhan waxay noqon karaan mawaanic qofka xumeedka markaa ka celin kara biidn illahi subxana wa tacala idan waxyaabaha xumida kaa celinaya laba arrimood wey waxna waxay kaa celiyaan shubuhaadka waxna waxay kaa celiyaan shahwaadka kaa celinaya waxyaabaha kaa celinaya shubuhaadka waxaa ka mida ah, kow qofka waxaa looga baahanya mu'minka ah saad garan kartaa ibnuqayim wuxuu leeyahay sideedaba macsi markuu qofka uu samaynayo macquul maa out of the blue macsi intay timaado qofku inuu hor ka sameeyo macquul maa horta khaatir madaxaaga saa ugu soo gudbaysaa kadib faker isku rogaysaa kadib doonis bay isu rogaysaa kadib go-aan bay noqonaysaa kadibna waa la fulinayaa miaal qofku markuu rabay inuu noocan maa uu zina uu galo zinada iskama timaado madaxaa ku soo dhacay mid meeshaa maraysa unbaa noocan maa ilaahay subxana wa tacala si kuugu qurxinay tallaabta labaad aad u gudbaysaa fakr bay noqonaysaa waxaad isku mashquulinaysaa maxaad ka yeelaysaa mawduucan ballan miyaad u dhigtaa nambarkeeda miyaad heshaa mid nambarkiisaaad heshaa waa isku mashquulinaysaa maanta oo dhanba hadda way iska sahlantahay fasaad bogamaad usoo gashaa way iska sahlantahay way isrogaysaa waxay noqonaysaa haddana iraada doonis bay kaa noqonaysaa waxaa kaa go'an noocan ma waxaad yacni ku fakeraysaa mawduuca maalin fulaan iyo taariikh fulaan iyo meel fulaan inaad ku samaysay kadibna go'aan bay noqonaysaa wacdi kastoo lagugu aqriyo cajalad kastoo lagu dhegaysiiyo wadaad walbo in alxamdulilah kugu bilaw bilahi towfiiq kugu khatimo intuu ku geli maayo aakharka marka waa maxay mumaarasadii baa la gaaraya intaa marka wuxuu leeya ibnuqayim aljawsiya inta bahashu khaaira ay marayso intay maraysa khaaira markay kugu soo dhacda haddaadan markiiba shayga aadan runtii nafsadaada aadan xakamaynin tallaabta labaad marka ay gaarto fakarku waa ka adagya xalintiisa khaairada iyo fakarka khaairadaa sahlan lakiin fakr markay gaarto lama xallin karo ilan fakarka afar laatan kaas ku mashquulaysa markay doonis ay gaartana way ka adag tahay markay tafkiir marayso markay casiime ay gaartana way ka adag tahay markay iraado marayso markii fulin ay maraysana way ka adag tahay markay casiime ay marayso idan tallaabba tallaabta kale way ka sii adag tahay marka tan hore ka gaar walidalika allah subxana wa tacala fi suurati alacraaf ina aladiina ittaqow ida massahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun waikhwaanuhu yamuduunahum fi lghayi uma laa yuqsiruun qolada tuqaada maxaa lagu yaqaan haddii mid wareersan oo nooca maaha haabaya oo shaydaana socda hadduu taabto allah subxaana wa tacala arag tacbiirka qur'aaniga la falgal massahum maaha allah subxana wataala weli brograamka ma gelin laakiin keliya masigu markaan saa kuu taabto iska dhaqaaqo waa masi laga yaaba inaanan dhaawac ku gaarsiinin laga yaaba inaadan xanuun aadan dareemin laga yaaba inaad isweydiisa ma itaabatay mise waad gudubtay masahum buu rabbilcaalamiin ka cabira idan waa khaadirada meesha culamadu ay tilmaamayaan khaadirada kugu imaanaysa lakin maxaa lagaaga baahaya marka tadakaru markiiba allah subxana wa tacala bay xusuustaan allah marka la xusuusto maxaa imanaya haddana faidaha mubsirun markaas indhaha ku kala kacaya indhahaga markaasay furmayaan laakiin ka kale maxaa lagu yaqaan waa ikhwaanuhu yamudduunahum fi lghayi uma laa yuqsuruun khaatiradii bay la gudbayso waxay la gaaraysaa fakr fakrkii baa la gudbay iraaduu la gaaraya iraadadii baa la dhaqaaqaysa caiima caiimada mumaarasay la gaaraysaa dadku isku mid maaha marka wahakadaa dawaalay idan waa nooc ka mid mujaahadat annafs culimmada marka waxay leeyihin haddana ha isku dayin haddii ay dhacdo in khaairadaas inay kuu tima inaad ku taxtagta ha kusii fogaani walakiin nabiga sal lay waslam nin baa u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma marka qaarkii waxaan isugu sheekeeyaa sheeko oo haddii dabcan lian akhira min asamaa'i axabu ilay min an atakallama bihi inaan samada ka soo dhaco baa la ii qaataa intaan ku hadli lahaa markaasuu nabiga sal lay wasalam inta nafsadaaduba ay diidayso waxaa maskaxdaada ku soo dhacday inaad ku hadaaqdid daka sariixu liimaan iimaanka la sheegayba waa kaa walakin diintu waxayna bartay haydaan interview buu kula gelaya su-aaluu ku weydiinaya waxaan yaa abuuray kan yaa sameeye kan yaa sameeye allah allah allah allah yaa abuuray buu kula gaaraya markii arrinku meesha uu maraya su-aashu markay meesha gaarto wuxuu nebiga sala allahu calayh wasalam ilaahay falyastaciid billahi min ashaytaan arajiim ilahay ka mangala shaydaanka idan albaabkaba ha furin markii su-aal ay timaado qof towxiidkiisu waadix yahay noqo oo albaabka ha u furin waxay ka mid tahay wixii sida lagu dawayn lahaa khaatirada waxaa kale xumida laysaga reebi karaa oo shubhaadka laysaga reebi karaa adoo iska ilaaliya dadka shubhaadka wada dadka shubhaadka wada waxay noqon karaan dad bidco wada bidca diintaada khatar ku ah dad xambaarsan afkaar khatar ku ah diinkaaga khatar ku ah saa darteed culimmadii waxay ka hadli jireen markii hore sida abuqilaaba markuu hadlayo laa tujaalisuu ahla alahwaa'i walaa tujaadiluuhum dadka hawada wada ahlulahwaa'a ha la fadhiisanina doodna ha la gelina fainii laa aamanuu an yagmisuukum fi dalaala anuu aamin kama ihi inay idinku dhex tiimbiyaan baadida aw yalbisuu calaykum maa kuntum tacrifuun amaba intii aad taqiineen bay isaga markaasaa idinkugu rogayaan oo noocan maa baab kale idin gelinayaan war iska ilaaliya buu dhihi jiray idan baabkaas maanta waxaa laga yaabaa inaanay jirin fi aad dhihi kartid waa fi ahlbidca fariisani meeshan bay fariistaan laakiin waxaa jira baaltoogyadan aan galno iyo mawaaqicdan internetka ee la galo iimaalaha kala duwan way kala qaybsan yihiin iyagaa jamaacaad iyo xarakaad socda ah qolo iyagu u samaysan la leeyahay alqur'aaniyuuna afarlaatanka xadiidka la dagaalamay nimanka wada ee hadla ee difaaca ee daliilka u keenana soomaaliya ay u badan yihiin idan qofka muuminka intaadan dhihin waan la doodaya ilan cilmigeeda ma lihi ilaa aad ka gaaraysa heer qofka kan si cilmiyaysan ula doodi kartid aqoonteeda markaad leedahay meesha galo haddaad doontid raddi laakiin adoo aalibcilmiya oo aadan aqoonin xujiyatu sunna sidii loo difaaci lahaa oo aadan aqoonin difaac sunna iyo waddadii loo mari lahaa marka nin shaqadiisuba ay tahay wax kale inuusan qaban afar labaatanka sacan ku mashquulsan rasuulka sal la sl xadiikiisa inuu durayo haddaad ninkaa noocan maa u bambaxda waxay u badan tahay marka inuu ku liqo oo si sahlan marka ku dafo soomaali ayay maanta u furan tahay meelo mawaaqic u gaaro shiica ah soomaali raafidi oo faafinaya afkaarta raafidada faafinaya qaar baa waxa u furan noocan ma waxay rabaan inay tadbiiqiyaan eh, mabaadi'dan librarisamka meelaha kale ka jira ibaaxiyada ah in wax kasta la samayn karo in wax kasta la samayn karo idan mawaaqicda ha geli kuwaa waxay u samaysan yihiin uun keliya inay noqdaan jaraariin rag iyo dumar inay isku keenaan qolka garoobbada qolka kuwa la soo furay qolka naagta wareersan qolka odayga ay ka jaban tahay kuwa bacdooda loo soo tuuray intaasoo qol baa meesha ku qoran idan adiga ha gelin haddii kale bacdal oo la tuuraya ila ninkan baa ka baranaysa waa khatar idan waxaa loo baahanya qofka muuminka ah meelahan uu gelayo horta ha jeegareeyo walidalika culimadu waxay dhihi jireen laa tujaalisu ahla alahwaa hadda macquul maaha meelaa la fadhiisan maaha nin walba meeshiisuu maraya laakiin ha gelin mowqicooda meel bay fadhiisanaad og linkiga markuu kuu soo galo facebooka ignoor garee ha baxo emailka markuu kuu soo galo blog garee albaabba ha u furin wahaa kadaa dawaalig waa meesha uu leeyahay uu leeyahay maxamed siriin waxaa la sheegaa laba nin baa usoo galay labada nin marka waxay ahaan dadka ahlubidaca lagu yiqiin markaasu waxay ihahdeen xadiid ma kuu sheegnaa ya ababakr markaasuu yidhi may ha ii sheegin markaasu waxay yihahdeen aayan wuxuu yidhi ha ii sheegin intoodin ka dhegaysan maayo bimacnaa markaasuu yidhi hadal buu raacay wuxuu yidhi ama idinkaa iga tegay ama anaa idinka tegay meel ma wada fadhiisan karna buu yidhi idan culimmadu saabay ahaan jireen waa ibnu siriin markaan ka hadlayno almutawafa mia cashara nin de wuxuu ahaa caalima ah nimankaa inuu la fariisto oo aayadda ay sheegayaan oo tafsiirka ay khaldayaan inuu saxo awood buu u lahaa xadiidkan ay sheegeen hadduu daciif yahay inuu daciif uu yidhaahdo iyo haddii si kale ay u fasireen inuu saxo awood buu u laakiin lama fadhiisan idan waayo mawaaqicda arag mawaaqicda khayriga arag waxaa laga yaabaa in markay ugu badnaataba eh, konton qof afar iyo toban qof baa ku jira meel dhan oo tafsiir lagu aqrinayo muwaadiicdana wadaad dhan oo xadiid uu aqrinaya waxa laga yaaba saddex iyo toban qof inay ku jiraan bal qolalka kale balgal balalka ahwaada lagu fasirayo lagu sheegayo oo sunnada lagu dafirayo iyo kuwa noocan maa istishraaqa lagu sheegayo kuwa raafidada lagu sheegayo ee noocan maa bal adigu gal waxaad arkaysaa intaasoo kan kaa buuxsame walaal ka bax waa kaa buuxsame wuu kaa buuxsame aawo kuwa kale kuwa khayrka aawo waxaa isgarab yihin habeen waxa waxaa isgarab yihin qol saddex-iyo toban qof ay ku jirto waxaa laga meesha waxaa laga aqrinaya axkaamu tajwiid oo nin ilaahay subxaana wa tacaala u furfuray oo aqrinayo cajaa'ibteeda leh sanad haysta qolka guxiga waa maxay qolka garoobada qolka garoobada waa buuxsami waa lagaa soo tuuraya kan kalena waa furay marka ninkan muu galo meesha muu galo intuu waa soomaali intuuba waa soomaali laga yaaba meeshanba inuu ka helo garoob qur-aanka xifdisan meeshan muu galo intuu meesha ku lago ilaha wahaa kadaa dawaaley waxaa la mida ah mawaaqicda marka la galo waa inaadan adoo diin jacayl iyo xamaas ay kaa tahay ha ku dhiiranay fataawida maxaa yeel fataawidu waxay keeni kartaa ummadda inaad shubhaad aad ku furtid kaabixii baan ka hadlaynaa shubhaad aanan jirin inaad furtid baa laga yaaba fataawadii lagu dhiiranay meesha nin kasta waa mawduucii sheekha shale uu ka hadlayay nin kasta waxaa u sahlanaatay mar haddiiba sheekh gogol su la soo weydiiyey ay iska waxaa u sahlanaatay nin walba wuxuu doona iska fatwooda ha iska sheeg fataawidan in iska ilaaliyo maxay culamada arag allah subxana wa tacala qur'anka wuxuu leeyay intaana meel kale inaan aadin qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wاlإثma wاlbagya bغayri الxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunزil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun wuxuu leey ibnu qayim اljawsiya allah subxaana wa tacaala wuxuu xaaraantinimeeyey in wax la fatwoodo bigayri cilmin in wax la qadeeyo wax la guddoomiyo la xukmiyo bigayri cilmin idan masaa'ishan diiniga ah dad bay leedahay dad bay leedahay adigu mowqican haddaad furtay khayrka dadkan u sheeg laga yaaba dadka wacdi kitaab hore loo duuba bal culimmada noocan ma ay duubeen bal dadka u soo daa laakiin fataawidan aad wade masalada iisoo tuur anaa ka jawaabaya waa arrin markaa runtii aana wanaagsanayn walidalika nebiga sala allah alay waslm xadii xuli abu horeere u wariyey man uftiya bikayri cilmin kaana ismuhu cala man aftaah qofkii loo jawaabo oo loo fatwooda cilmi la'aan nin sheekha oo masalada aanay u baxsanayn baa kuu fatwooday dembiga waxaa iskale sheekhaasaa qaadaya laakiin adaa marka hore lagaga baahanya ciddii aad cilmiga u doonan lahayd xadiidka abu daawuud baa wari xasan buu ku sheeg shekh naasirdiin albani hunaa marka culimmadu marka waxay leeyihiin cabdiraxmaan abi leyla markuu leeyahay waxaa maanta jirta buu leeyahay dadku maanta waxay ku weydiinayaan mas'alo mas'aladaa haddii la weydiin lahaa ama cumar bn khadaab uu joogi lahaa maanta asxaaba badrin oo dhan ahlu badrin oo dhan buu usoo kulmin lahaa waa mas'alo maanta innaga noo sahlan goobkaa biyahan loo kabanayn oo hor u kala tuurayo kaan aan kala tuuraya buu ku leeyahy wuxuu le abuxusayn ina axaduhum wuxuu le tilmaamaya wuxuu le kaanuu idaa su'ila midkood marka su'aal la weydiiyo su'aashaa wuxuu le ma aqaan way soo wareegaysaa way soo wareegaysaa way soo wareegaysaa ilaa marka dambe isaga ku soo laabato way iska ilaalin jireen waxa kan mawaaqiicda hadda loo furtay ma aha ninkan waxa aqrinaya markuu aqrinaya carabigiisa la yaabantay meeshuu rabo kor dhigaya meeshuu rabou godayaa aayaddu suu doonuu ka yeelayaa xadiid uma kala saarna waad dareemaysaa weligiis inuu sheekha hor fadhiisano weligiis umama baxsanaba bihii laka uma baxsana idan masaa'ishan waa weyn oo xataa dadkii cilmiga lahaa aqoonta lahaa baxfiga lahaa ay ka tawarucayaan iska ilaalinayaan war ummaddu shubahaad ha ku furin waa khatarteeda marka leedahay walidaalika waxay culimmadu ay tilmaamaan sida la sheegayo waxaan maqlay buu yidhi alimaam maalik oo leh alcajalatu fi lfatwa nawcu min aljahli waalkhara in fatwada lagu degdogo waa nooc jahliga ka mida iyo caqli xumay ka mid tahay buu yidhi وكان يقال التأني من التأني من الله والعجل وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان قفك إنه ترتيب صدر وحي إله سبحانه وتعالى حق كيم إنه دقدقنا وحق الشيطان بيكتمي إذا مسألة ومسألة مركا ماشي إذا مركا له وعليها bayna allahi wa bayna khalqih falyandur kayfa yadkhulu baynahum ninka caalimka ah wuxuu u dhexeeyaa allah iyo khalqigiisu u dhexeeya meeshuu ka geli lahaa ogaado idan su-aasha markaan kaaga jawaabayo waxaan wasiid ahay oo u dhexeeya adiga allah subxaana wa tacaala marka mas'alada laga jawaabayo qofku waa inuu aqoon buuxda marka u lahaado ibnu ciimba wuxuu dhihi jiray waxaan la yaabanaha buu yidhi alladii yuxadiu bilballati wa biha man huwa wlaa minhu bilxadiid fahuwa axmaq wuxuu iyadoo magaaladan uu jooga nin kaga leh oo aqoontii leh nin bay shaqadiisu ay tahay isagaa yaqaan masaa'ishan nin kalaa dhufsanaya wuxuu le aniga igu soo daa intaa isagaba la gaarin wuxuu leey ninka sidaas samayn waa axmaq caqli laguma haya buu leey culimmadu waxay dhihi jireen ajsaru annaasi cala alfutya aqaluhum cilman dadka waxaa ugu dhiiran kuwa ugu dhiiran haddaa aragteen su-aal walba ka jawaabaya waa dadka ugu jaahilsan bay dhihi jireen culimmadu wahaa dawaaleyd iyo wixii la mida ah oo culimmadu marka ay tilmaami jireen idan waxaa jira marka mar haddii arrinku uu sidaa uu yahay in qofka inuu la yimaado wax lagu magacaabo wasaa'il ayaa jirta oo runtii uu ku adkayn karo waxa lagu magacaabo caqligiisa amaba quwadda diiniga ah waxyaaba waxaa jiro marka qofka uu ku adkayn karo waxyaabaha waxaa ugu horeeya noocan ma uu ku adkayn kara waxaa ugu horeeya kow allah subxaana wa tacala dikrigiisa dikriga waxaa ugu horeeya alqur'aan alkariim alqur'aan alkariim waa awal shay oo muhiimadiisa markaa leh qur'aanka markuu qofka u tadaburo oo macaanidiisa u kuurgalo wax badan baa soo baxaya wayunazilu allah subxana wa tacala isaga yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa qur-aanka waxaanu soo dejinaynaa wax quluubta iyo laabta bogsiin kara buu rabbilcaalamiin idan qur-aanka ilaahay qofka inuu kuurgalo waana marka keliya noocan maa uu dhadhansan karo shahwaad ka badbaadaysaa shubhaad ka badbaadaysaa xumibaad ka badbaadaysa marka ugu wanaagsan arrin kale wuxuu yahay alistishcaar istishcaaru cadamat illahi jala wacala qofku inuu dareemsanaado oo uu dareemo allah subxana wa tacala weynankiisa rabbilcaalamiin baa kuu jeeda ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku mutaalacaynaya ilaahay baa kula socda istishcaar inuu dareemo cilmiga sharcigana waa daruuri maxaa yaele cilmiga sharciga qofku markuu barto taalib cilmi xaqiiqi uu noqdo wax badan buu kaga badbaadi karaa dikrigana waa muhiim xuska iyo allah subxaana wa tacala xuskan aad arkaysaan subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa wallahu akbar iyo inta kala duwan diintu ay sheegtay power bay leeyihin walaalika in yar haddaan milicsanno xadiid baa wuxuu leeyahay markuu ka hadlaya qiyaamu الsaaca laa taquumu الsaacatu xata laa yuqaala fi اlardi allahu allah saacadda yowm alqiyama ma dhici doonto ilaa la gaaro heer dadku aanay dhihi doonin allah allah allah allah marka la waayo bay saacadda yowm alqiyama dhici doonta idan meesha waxaa laga qaadanaya xadiidka waxaa laga fahmayaa dikriga marka la waayo dad xun inay iman doonaan dad xun hadii ay yimaadaanna in ay mutaysteen marka in la halaago idan waxaan leenahay diinkan islaamka ah iyo dikrigan allah subxaana wa tacaala oo la xusayo sabab wuxuu u yahay koonka kan inuu burburo koonka kan inuu ka badbaado burbur inuu ka badbaado cirkaa soo dhici laha haddii allah subxana wa tacala la xusi lahayn ilan qiyaama la aadi markiiba duuduubmi la haddaan ilahi subxana wa tacala la xusi lahayn mashaakil baa iman laha haddaan allah subxana watacala la xuseen xidigaha soo daadan haddaan ilahi subxana watacala la xuseen idan allah subxaana wa tacaala xuskiisa ayaa samadan celiyo meesheeda dhigay dhulkan allah subxaana wa tacala isaga meeshiisa ku celiyey bini aadamku ay socdaan xidiguhu ay ifayaan dayaxa qoraxda intuba ay shaqaynayaan clashal bariisko dhan way shaqaynayaan maxaan allah subxana wa tacala la xusaya allah baa la xusaya haddii laakiin xuska ilaahay la sheego wuxuu dhan waa ka kac walidaalika wuxuu leeyahay nin culammada ka muslimiintu marka waxay mutaystaan in la siiyo taytalka ah divindaries of the world inay adduunka kan iyagaba difaaceen maxaa leehay lowla allahu umma xuska dadka ilaah mu'miniinta ilaahay xusaya haddaanu jiri lahayn sannadu way soo daadan lahay ilan xadiidku wuxuu tilmaamaya qiyaamu saaca wuxuu ku xihan yahay in la gaaro heer aan allah allah la dhihi doono ogow xuska allah subxana wa taala baawar buu le waa maxay raashin buu noqonaya qiyaamu marka la gaaro aakhir aakhir saaca marka la gaaro saacadaha ugu dambeeya adduunka marka la gaaro dadka cuntaba uma baana walakin nebiga markuu ka hadlay xadiidkii dajaal uu ka hadlay oo gaajo ay jiri doonto oo abaaru ay jiri doonto oo dadka raashin aan ay ku dhici doonto baa nebiga sal alla alih wasalam markuu macaanidaasoo dhan uu tilmaama gaajo marka uu tilmaamo bay waxay weydiin yaa rasuul allah sidee markay suurtagal loogu tahay inaan marka ku noolaano seen ku noolaan karna maxaan cunayna maxaan cabaynaa markaasuu laa ilaha illa allah muxamedun rasuulu idan dikriga allah subxaana wa tacala raashin buu noqon karaa waqtiga waxaa lagu noolaanaya maaha neef la gowracaya maaha saxan beriisoo la diraya maaha maaha vegetable soconaya maaha waxaa lagu noolaanaya dikrullahi jalla wacala inuu dikrigu noqon kara raashinna waxaa muujinaya markuu nebiga sala allahu calayh uu ka celiyey saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasalam war wisaal ka buu yihi soonkaanaad xidhirinaysaan habeen iyo maalin markaasiin yaa rasuulallah adba waad samaysaay markaasuu yidhi ana lastu milakum inamaa uطcam wa usqa anugu idinkoo kale idin maahi maxaa ilaahay wuu iquudiyaa waraabna wuu isiiyaa bimacnaa raashinna waa la isiiya cuntana cabitaanna waa la isiiya ibnuqayim oo tacliiqinaya wuxuu leeyahay macnaha la tilmaamay ee uu tilmaamayo nebiga sala allahu calay wasalam ayaa waxay tahay buu leeyahay ibnuqayim adowsiya raxmat ullahi calayhim wuxuu leeyahay undur nebiga sala allahu calayh wasalam xuska allah subxaana wa tacaala uu xusayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala raashin ugaga dhigay idan wax innaga aynaan fahmi karin waa raashin idan raashin buu noqonay idan xuska allah subxaana wa tacaala markaad kelinimo aad dareentid markii mushkilad ay jirto markii qalbigaaga xumi wa kale inaadan ka fakarayn hebel un ka argooso xumidaa samee markaad isku qufushi barnaamijka ah dikrullahi jalla wacala qofka ma ku badbaadaya waxaa kaloo culimmadu ay tilmaamaan jadwalkaagoo dhan camal saalixa ku buuxi ilan maxaa keena qofka inuu xumido uu ku dhaco maxaa yeele faraaq baa jira faraaqa markuu jiro waa khatar buuxi laba arrimood buu ku buuxi waa mido faraaq marka la buuxina laba tallaabood buu allah subxana watacala laba wuxuu noo sheegay ariiqo oo lagu buuxinayo kow almusaaricatu ila alkhayraat khayrka samee aayaddu kuma dhin ee ku degdeg bay ku tiri maxaa le waxa laga yaaba inaan sameeyo bacdi sana waxa laga inaan sameeyo shan sano kadib waxa laga inaan sameeyo toban sano kadib haddii ilahay cumri igu gaarsiy lakin waxa deg deg wasaaricu ila makfira wasaabiquu baadiruu bilacmaali degdega camalka marka in lagu degdego ilaah baa ku waafajiyey soo maha gacantaad ku dhigtay waxaa loo baahan yahay masaladii kale ahayd alistimraaru cala dalika alcamal uu nebiga sala allahu calayh wasalam uu leeyahay xadiidkii aanula jeedaa waxaan ula jeedaa allah subxana wa tacala xadiid alqusiy uu leeyahay maa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xata uxiba addoonkayga inta uu nooca maa la imanayo annawaafil uu igu soo dhowaanayo anna waan jeclaanaya bur haddaan jeclaadana isagoo dhan baa ilaalinaya xubnihiisoo dhan aragga iyo maqalka dhega meel kastaa la ilaalinaya gacanta lugaha iyo meel kastaa la ilaalinaya idan istimraarkaasaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay qofku wuu daalibaa bini aadam tanawuc fi lcibaada hal nooc cibaado keliya ha qabanin dadku isku mid maaha nin walba waxbaa ilahay subxana wa tacala u fududeeyey laga yaaba adiga inay kuu fududahay uun keliya Eh, noocan maa midbaa qur-aan akhriska u fudud yahay midbaa salaatuleylka u fudud yahay midbaa inuu wax sheego un keliya ay u fududahay midbaa wax dhegista ay u fududahay midbaa waxba u idina camalka tanawuc samee laga yaabo all these qualities hadda aan sheegayna hadihi alkhisaal kullaha hal in laga helma waa suurtagal xadiidkii bukhaari markii nebiga sala allahu aleh wasalam intuu istaago yiri xadidkii abu hurayra uu leeyahay man asbaxa minkum alyowma saa'iman oo maanta yaa waa isagoo sooman yaa gacanta taagay abubakri ana yaa rasuul allah war maanta yaa janaaze raacay ana yaa rasuul allah war yaa maanta raashin dad siiyo dad qof miskiina qodi ana yaa rasuul allah war yaa qof xanuunsan soo baqd ana yaa rasuul allah idan arag barnaamijkiisu dhan wuu buuxaa from a to z maruu soomo iyo maruu janaaso raaca maruu salaad u taagan yahay maruu dadka quudiyo maruu intaba marka waa inta hadda markaa nebiga sal ly slam uu weydiiyo wa ilaa su-aalaha nebiga hadday sii socon lahaayeen sida culimmada qaar ay leeyihiin intaa in ka badana jawaabaa laga hela abubakar radi allahu canhu arda waana hal qof idan barnaamijkaaga ha buuxo barnaamijkaaga markuu buuxo waa marka keliya ninka eh, dadka qofka mu'minka ah gaar ahaan da'yartu xumidu ay ka badbaadi karaan huna waxaa la mid a ah haddana qofka inuu xusuusto dikr almowt waa la dhimanaya qof walba geeri baa ka dambaysa idan adduunyadu mahma taalat كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول مدة دونت مدة أنت دونت قال يعني نوعا ما 20 سنة 30 سنة 100 سنة ما لونه قريبة كسوغيس مر هديبة قري أي كسوغيسو وقو الدنيا أنا تهي يعني كراكب استظل تحت شجرة nin meel un harsaday uun baad tahay waad ka dhaqaaqi doontaa waad og tahay mar arrinku hadduu sidaa yahay haddaba allah subxana wa tacala ku xirno culimmada marka waxay leeyihin haddii albaabada ay xirmaan allah subxana wa tacala ha hor tuuro yaa rab alcaalamiin ducadan waxbay tartaa biidni illahi subxana wa tacaala ducadaas inuu qofku uu ducaysto uu yidhahdo yaa allah najini waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu badbaaday ka mid tahay oo mowduuc mowjiisa ah wailaa huna wabillahi towfiiq